bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waaalih wصaxbih aجmaciin waxaan kusoo dhex jirnay adawaadkii ficilka mudaaric gelayay gaar ahaan jawaasimtii jawaasimta waataan u qeybinay laba mid hal ficil jasminayso iyo mid maxaan ku iraahdaa laba ficil jasminayso marka intaa markaan soo dhamaynay tatamaat labwaab waxa la yidhahda yuu musanifka ku darayaa markaasuu wuxuu iri wsharطu yugni can jawaabin qad culim wاlcagsu qad yaأti in ilmacnaa fuhim waxdif lada اجtimaaci sharطi waqasm jawaaba maa akharta fahuwa multazam wain tawaalayaa waqablu duu khabr fasharطa rajix muطlqa bila xadar wrubama rujixa bacda qasmi sharط bila di khabri muqadami adawaadka dambeeyey waxaan soo sheegnay inay laba ficil qaadanayaan midka horena la yidhaahdo ficlu shardi midka labaadna jazaau shardi ama jawaabu shardi in la yidhaahdaan soo sheegnay marka inta wuxuu kaaga sheegayaa axyaana qad yuktafaa bishardi can iljawaab ficilkii oo shardiga ahay baa lagu kaaftoomayaa jawaabtina waa la iska goynaya in dalla calayhi daliil waa cagsigan inuu dhacana waa dhici kartaa markaasuu ku yihi washardu shardigii oo ficlu shardiga ah yuqnii waa ka deeqayaa an jawaabin jawaab shardiga buu kaa deeqayaa jawaabkaasoo qad culima la ogaaday jawaab shardiga haddii la ogaaday wadalla calayhi daliil min asiyaaq yajuusu xadfuhu waliktifaau bishardi saas waay waalcagsu cagsigana qad yaatii inuu yimaadaa la arkaa in ilmacnaa fuhim in fuhima almacnaa macnihi haddii la fuhm aw la fahmo marka qad yuktafaa bficli sharطi can jawaabihi wاlcagsu qad yaأti nafsa shay in fuhima kulu waaxidi minhuma mathala waxaad leedahay ficlu shardigii mathala anta ظaalimu in facalta in facalta hada ficlu shardigii facalta waay ficilkaas oo taada faacilka la xiriirsadan facalta fcal ficl maadi mabniyun cala sukuun fi maxali jasmin ficlu shardi taa faacil baa laleeyahay marka jawaabkii looma baahno haddii hadda la sheego la in anta daalimun in facalta fa anta daalimun haddii mar labaad soo cilaade dikraar bilaa macnaa bay noqonaysaa jumladaas oo mubtada iyo khabarka oo ka kooban yaa hiya jawaabu shardi fi lxaqiiqa saas asalkeeda waxay ahayd in facalta dalika fa anta daalimun jumla ismiya oo fa lala xariiri liannaha gayru saalixa liwuquuciha mowqica shardi waqrun bifa jawaaban low jucil shardan liin aw gayriha lam min jacil bay noqon lahayd marka waxaan leeyahay maadaama maa yuqni ou maa yufhimu aljawaab qad taqadama cala shardi istugniya bificli shardi can aljawaabi waxaa kamida qowl اllahi tacaala in istaطacta an tabtagiya nafqa fi اlardi aw sulama fi الsma fiiri ifcal dalika jawaabtii waa maqan tahay fafcal dalika liannahu waxa weeyaan gaaliba laa yuxdafu اljawaab ila wa hunaaka min siyaaqi اlkalaami maa yadulu calayh hadda nin kasta wuu dareemaya xataa kutub اlfiqi baa isticmaasho wax kale iska dhaaf marka wuxuu ku leeyahy washardu shardigii yuqni inuu ka deeqaa dhici karta can jawaabin jawaabi shardiga inuu ficli shardi ka deeqaa dhici karto laakiin bishardi maa waa maxay jawaabkoo qad culima la ogaaday ayib markaasuu wuxuu ku yiri walcaksu cagsigine oo ah in jawaabkii lagu kaaftoomo oo can ficli shardi laga kaaftoomo qad yati inuu yimaada la arkaa qad yati waa yaraan qad yati waa oo macnaha sida uu badan yahay ficlu shardi in lagu deeqtoomo jawaabta looga deeqtoomo kan uma badno laakiin goorma waa asigane in fuhima haddii la fahma almacnaa macnihi haddii la fahmo haddii macnihii laga fahmayo ficlu shardiga meesha inuu ku jiro jawaabkaa lagu kaaftoomi karaa tanna waa la dhaafaya markaasuu wuxuu shaarixa ku mihaaliy qowlu shaaciri faطaliqhaa falasta laha bikufin wailaa yacluu mafriqaka alxusaamu salaam ullaahi yaa matarun calayha walaysa calayka yaa mataru salaamu saasuu yiri fiiri hadda faaliqhaa fur gabadhaas falasta lahaa bikufin nin macnaha u qalma ma tihida iska fur wailaa hadaadan saa samaynin yacluu waxaa kaa kor noqon doona mafriqaka adiga madaxaada meesha kala beer oo kala oo macnaha kala qaybiso alxusaamu seeftaa madaxaada kala qeybi doonta macnaha madaxa dhexdiisaan seefkaaga dhufana laba kaa dhigayso marka fiiri ulajeedada wailaa yaclu yacludaas jawaabu shardi lificli shardin maxduuf dalla calayhi qowluhu faaliqha asalkeeda waxay ahayd faaliqhaa falasta laha bikufin wailaa fain lam tualiq fain lam tualiq fayaclu mufriqaka alxasaamu xusaamu marka fiiri <clears throat> wailaa yaclu hadeertaan yacludi jawaabtii ala reebay fa in lam tutaliqna waa la xadfay sababta loo xadfayna waxa weeyaan lidalaalati maa qablaha taasna waa dhacdaa baa layidhi ayib waxdif lada ijtimaaci shartin waqasam jawaaba maa akharta fahuwa multasam waxdif gooy lada ijtimaaci shartin waqasam shardi iyo qasam hadday kulmaan markay kulmaan agtooda waxaad goysaa jawaaba maa akharta midkii aad dib marisay jawaabtiisa fa huwa multasamun mid la laasimtay waaye intana baab kale yuu kaaga galaya musanifka wuxuu leeyahay hadday kulmaan jawaabu shardi iyo ficlu shardi yaa kulmeen maya waxaa kulmeen qasam oo dhaar iyo ficlu shardi waxaanu ognahay ficlu shardi jawaab uu rabaa ama dawaatu shardi jawaab iyo ficlu shardi bay rabaan qasamna jawaab uu rabaa marka labadii jawaab laislama sheegi karo waad arki doontaa haddii laisla sheega kalaamkii waxaawaa usluubtii carabti wuu ka baxaya marka laba shay oo mid kastaba jawaab uu rabo qasamkiina dhaartiyaa loo sheegay shardigana ficlu shardiyaa loo sheegay wa kulu waaxidin yatalabu jawaaban marka waxaa laleeyahay labadooda laislama sheegi karo mid jawaabtiisa yaa lagu deeqtoomaya markaasaa waxaa layihi warkaas ma xume eh ayuhumaa kan jawaabta la siinaa kee weyaan qaaciduu musanif ku siiyo midka dib maray hadaad qasam ka hormarisid ood ficlu shardi ka dib marisid jawaabta imaa doonta ficlu shardiga iskale walcaksu bilcagsi sidaa weeyaan markaasuu wuxuu ku yiri waxdif gooy lada ijtimaaci sharطin waqasam shardi i qasam markay kulmaan agtoodu jawaaba maa midki jawaabtiisa goy akharta aad maris ah, midka la dib mariyay jawaabtiisa la goynaa kan la hormariyaa la siina fa huwa midkaas multazamun weeyaan mid la laasimsaday mithaalkeeda mathalan fiiri jawaabta oo qasamka ficlu shari waana soo dhaafay ficlu sharti haddii ficil mudaaric uu jawaabu sharti noqdo labada ficil waa la isla jasminay hadday jumla ismiya iyo wixii alabiyaadka faa-ideynaya ay jawaab ficli shari u dhacaanne fa in lala xariiriya waajib aheed waana soo dhaaftay waxaa meeshan lagaga hadlayaa markan jawaabu qasam oo adiga seed u taalla jawaabu qasam haddii ficil mudaaric ou noqdo laba shayaa waajib oo noqonayso laam oo laam jawaab lqasam laam la yirahdo iyo nuunu towkiid in lala xariiri waajib waayo wallaahi la adribana zaydan yaad leedahay taa waxay nagu marka ficilka labadii nuunu towkiid mid lagu adkaynay aw muthbatan fi qasamin mustaqbala ayaa nagu soo sheegnay haddii jawaabta qasamka midka dhacay ficil maadi ou yahayne waxa weeyaan laam iyo qad baa lala xariirinaya wallahi laqad qaama zaydun alaleeh hadday jumlada ismiye tahayne laam iyo inna ayaa la iskugu daraya haddii kale midkood baa la qaadanaya sidaasay ahayd marka mid kasta jawaabtiisa adoo madaxa ku haysatid hadday kulmaan maxaa laga samaynayaa waa kanaa markan waxaad leedahay mathalan in qaama zaydun wallaahi yaqum camrun in qaama zaydun ficlu shardi iyo adawaadkiisaa hormaray wallaahi oo qasam ahaa yimid wixii marka ka dambeeyey waxaa la siiyey ficlu shardigii horeey waxaa layihi yaqum camrun yaqumtaas marka waxaa weeyaan jawaabu shardi waay wallaahi in qaama zaydun wallaahi yaqum camrun faxudifa jawaabu lqasam markaa waxaa loo xadfay lidalaalati jawaabi shardi caleyh waxaa lamid hadaa tiraa wallaahi in yaqum zaydun layaquumana camrun fiiri hadda wallaahi qasamaa hormartay in yaqum ficlu shardiyaa kusoo xariirsaday waxaa la siiyay jawaabtii layaquumana jawaabtii oo qasamkaa la siiyay aydana way banaan tahay wallaahi in yaqum zaydun layaquumana camrun aada leedahay marka kaas weyaan waxdaf lada ijtimaaci shardin waqasam jawaaba maa akharta fahuwa multazam wain tawaalayaa waqablu duu khabar fasharta rijix mutlaqan bilaa xadar warubamaa rujixa bacda qasamin shardun bilaa dii khabarin muqadami wain tawaalayaa hadday xiriirsadaan walxaal qablu kan ka horeeyana duu khabarin mid khabar u yahay farajix rajaxo asharطa rajax muطlaqa macnaha qeyd la-aan bilaa xadarin adoo wax ka cabsani ayna jirin marka wain tawaalaya wa qablu duu khabr waxaa weeyaan ficlu shardigii iyo qasamkiia xariirsame sidii hadda aan soo sheegnay suuradii le laakiin suuradan waxay kaga duwan tahay waxaa intoodaba kasii horeeyo mid oo macnaha waxa oo mubtada ah mubtada waxaa wey duu khabr bmacnaa yadlubu khabra duu khabarin saasu ujeeda haddii saas ay dhacdo waxaa lagu leeyahay shardiga yaad siinaysaa midka dambo isbedelkaas waxaa keenay mubtadaha la helay waxaad leedahay zaydun in qaama wallaahi akrimhu zaydun wallaahi in qaama fa akrimhu dheh fiiri markan zaydun oo mubtada ayaa hormaray in qaama oo ficli shardiyaa ku xariirsaday qasamkii wallaahi baa ku xariirsaday marka intoodii ay wada xariirsadeen hadda waxay ahayd in qaama maadaama ay hormartay inay jawaabu shardi ayada la siiya bay ahayd tan marka akrimhu fa akrimhu baa laleeyahay ama ama ficil mudaaric ka dhig zaydun in qaama wallaahi ukrimhu ukrimhu ama fa akrimhu fa baa la marka tan hadda waxa waaye mubtadihii a hormaray ficlu shardigaa ku xariirsaday haddaan mubtada la helinba xataa ukrimhudaas in jawaabo shardi looga dhiga liannahu huwa aladii taqadama laakiin mithaalka waxa waaye zaydun wallaahi in qaama ukrimhu fiiri hadirtaan zayd waa waxaa weyaan qasamkiiya maanta wallaahi hormara ficlu shardigaa ku xersaday waxay ahayd maadaama ficlu shardiga uu hormaray in jawaabta la siiyo qasamkii horeeya in la siiyay ahayd oo wallaahi in qaama zaydun la ukrimanahu in la yidhaahdo marka maadaama joogo yaa waxaa laleeyahay asigaa la fadilay oo waxaa jawaabu shardiga la sii liannahu khabarkaasuu meesha dhacaya oo zaydun waa mubtada qasamki jawaabtiis waa maxduuf jumlada min ficli shardi waa jawaabihi fii maxali rafcin khabar mubtada waay marka sidii mubtadahaas khabar loogu helo yaa waxaa yatatalab in la siiyo jawaab shardigaas in la siiyo lannu mubtadaha ma noqon karo khabar ficlu shardi iyo jawaab lqasam oo laba aan islahayn khabar uma noqon karaa sidaasaa loo hormariyey in la siiyo macnaha shardigii markaasuu ku yiri warubamaa rujixa bacda qasmi sharط bilaadi khabari muqadami tanna waa mid kale warubamaa waxaa dhici karto waa yaraan tahay rujixa in la rajaxa bacda qasamin qasam gadaashiisa shardun in la rajaxa dhici karto shardigoo bilaadii khabarin khabar mid u saaxiib uusan ka horeynin kaasoo muqadamin la hormariyey asoo saaxibulkhabarow mubtadaa uusan horeynin ee qasamkiina ou hormaro jawaabu shardina uu dib maro oo aan soo niri sidaas dee wax u dhacaan jawaabta midka dambaa iskale aan niri yaa waxaa dhici karta min hadda waxay ahayd jawaaba maa akharta fahuwa multazim multazam oo waxa weyaan haddii ficlu shardiga hormaro qasamka ka hormaro in ficlu shardi jawaabtiisa la gooyo oo qasam ka jawaab asiga loogaga dhigo wixii yimaado tanna waxay sheegaysaa asoo qasamkii hormaray oo jawaabu shardiga uu dib maray iyo haddana waxaa la arkay marka qaarkeed ficlu shardigoo dambeeyo in khabarka maxaan ku yidhaha jawaabta asiga la siiyey asoo mubtada hormarayna aysan meesha joogin intaasuu ujeeda muxuu leeyahy markaan wa rubamaa waxaa dhici karta rujixa in la rajaxa bacda qasamin dhaar gadaashiis shardun in la rajaxo shardigoo bilaadii khabarin khabar la-aan ah bilaadii khabarin khabar mid u saaxiib la-aantiisa muqadama la hormariyey isagoo mubtada oo hormaray aansan jirin yaa waxaa dhici karto waxaa dhici karto in la hormariyo shardigii la siiyo waxaa kamid ah baa laleeyahay mathalan hadda saas haddii nidhaahdo waxaa adigoo yiri oy kalmi tahay wallaahi in qaama zaydun ukrimhu fiiri wallaahi oo qasamaa hormaray maya waxaad leedahay in qaama wallaahi zaydun ukrimhu fiiri ficlu shardigaa hormaray oo in qaama zaydunta ah qasamkiyaa dib maray waxay ahayd in jawaabtan in qasamka la siiy markaasaa ficlu shardiga la siiyey taasuu ujeeda marka waxaa kamid ah baa lihi qowl shaaciri lain muniita bina can qibi macrakatin laa tulfinaa can dimaai lqowmi nantafiluu yuu yiri bimacnaa waxa weyaan lain maxaan ku iraahdaa haddii noo kala kaa qasad siiyo ood adiga annaga noo soo qasadid can kibi macrika macrakatin macraka markay dhacda dibkeeda laa tulfinaana heli maysid nantafilu inaan macnaha ka weecweecanayna can dimaai lqowmi qowmka dhiiggeeda haddii macnaha hadaad noo timaadid noo soo qadid dagaal markuu dhacay kadib dadkii meesha ku dhintay diyadooda la bixiyo na arki maysid inaan inkirayno xoolihii horay baan ka bixinaynaa buuri fiir hadda lain muniita laamtaas waa laamulqasam in muniitana waa adawaatu shardi iyo ficilkeedii qiyaas waxay ahayd maadaama allahuma salli calaa muxamed maadaama eh, ficlu shardigii maxaan ku irahdaa midka la dib mariyay oo ficlu shardiga ah in jawaabta laga gooyo jawaaba maa akharta in la xadfay ahayd midka marka intaan shardiyada jawaabteeda in la xadfo oo qasamki la siiyo markaasuu wuxuu iri laa tulfinaa ficilkii majzuum ka dhigay haddii jawaabu lqasam u ahaanahay laa tulfiinaa alla dhihi lahaa laakiin laa tulfinaa markuu yidhi waxaa lagu ogaaday annaha jawaabu lshardi wa xudifa jawaabu lqasam wain kaana qad taqadama sidaasaa loo jeeda faslu low qaala almualifu low xarfu shardi fii mudiyin wayaqil ilaahu mustaqbala lakin qubil wahiya fi اlاkhtisaasi bاlficli kain lakina low ana biha qad taqtarin wain mudaaricu talaaha surifa ilى اlmudiyi naxwu low yafi kafaa ama walow walow ma ama kamah ma yaku min shayi wafaa litilwi tilwiha wujuba ulifa waxadfu dilfa qala fi nathrin ida lam yaku qowl macaha qad nubida lowlaa walow maa yalzamaani اlibtidaa ida اmtinaaca bwujuudi caqada wbihima الtaxdiida miswaha alaa alaa wawliyanha اlficla wqad yaliiha sm bficli mdmari culiqa aw bظaahiri muahari inta musanifka wuxuu noogaga hadlayaa marka baabka ugu horeeya low wax la yidhaahdo low waatuu nabigu yihi calayh الsalaatu wasalaam taftaxu abwaab الshayطaan low haddaad tiraahdid marka qaarkeed low badan baa jirta oo qadarka ilaahay lagu looga horgeeyo nin baa dhib ku dhacaysa wuxuu leey low haddaan saas samay lahay waxaan iguma dhici lahayn waxaa weye caqiidadaaday dhaawac gaarsinaysa lianna qadarka ilaahay mar hadduu dhaco waxaa weeyaan inuu sidaas u dhici lahay bikulli wasiila haddaad qaadatid kama fakanaysid laakiin sabr iyo istislaam baa la rabaa marka waxa dhacaan laakiin wixii intayna dhicinood adigan ogeen inay kugu dhaceen in kale alahdu bilasbaab taasaa la rabaa markaasuu ku yiri low xarfiga low ee xarfu low lowdaas xarfu shardin weeyaan fi mudiyin maadi ayna dhex oo xarfu shardi weeyaan wayaqilu waxaa yaraada ilaauhaa la xariirinteedo mustaqbalan la xariiriyo ficil mudaaric oo mustaqbal ah laakin qubila waa la aqbalay low waxaa loo isticmaala laba isticmaal marka ugu horeyso waxa weyaan an takuuna masdariya waxaana lagu gartaa meesha iyada ay joogto iyo an in la ridi karaa marka wayna ogolaanaysaa waxaad leedahay wadidtu low qaama zaydun waxaan jeclaada zayd inuu istaago wadidtu low qaama zaydun fiiri wadidtu an qaama zaydun haddaad dhihi lahayd booskii waa buuxsami lahayd marka taas waana soo dhaafnay oo markii aan mowsuulaadka kasoo hadlaynay yani aan ku soo ishaarnay xuruufta masaadirta ah oo ay low qeyb ka tahay oo an qeyb ka tahay oo anna ay qeyb ka tahay oo key ay qeyb ka tahay markii lowda ay noqoto xarfu masdar ay noqoto waxaa badan gadaasheeda ficlu wadda inuu dhaca fiiri waduu low tudhinu fa yudhinuun yowadu axaduhum low yucamaru sidaasay u badan tahay oo in ficilka wadda layiraha gadaasheeda ou dhaca waqad yaatiha biduunihana waa imaan karaa taas waxa weeyaan waa lowda oo masdariyada walaysa haadaa mowqicaha meesha lagagama hadlay midda inta lagaga hadlaya waxa waay lowdii shardiyada ahayd markaasuu wuxuu ku yiri musanifka lowda shardiyada ah sida badan ficil maadi keli unbaa la xariirsado walidaalika musanifku wuxuu ku yiri low low xarafkaas xarfu shardin weeyaan oo fii mudiyin maadi ku dhex jiro wayaqilu waxaa yaraada ilaauhaa lowdi in lala xariiriyo mustaqbalan ficil oo mudaaric oo mustaqbal ah in lala xiriiri waa yartahay laakiin haba yaraatee qubilo waa la aqbalay marka hadday ficil maadi gasho lowdi hadday ficil maadi gasho yabqa calaa mudiyihi maadinimadiisu ku baaqi ahaane hadday mudaaric gashane maadinimo ay u rogeysa fiiri marka waxa weeyaan hadaa tira low qaama zaydu laqumtu macahu hadaa tirahdid kalaam mustaqiim ah walow dakhalat calaa ish ficil maadi low qaama zaydu laqumtu macahu saasaad leedahay ayib haddii mustaqbal ou dhacana waa la aqbalayaa laakiin waa yar yihiin waxaa ka mid ah qowl llahi tacaala walyakhsha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim waliyakhsha aladiina kuwii ha ka cabsadaan low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim gadaashooda duriyatan dicaafan caruur oo daciifiin ay ka tegi lahaayeen khaafuu calayhim ay u cabso lahaayeen ha ka cabsadaan macnaha waxaa weeyaan caruur dadeed markaad rabto oo agoomana inaad xoolahooda cuntid waxaad tasawurtaa adigoo caruurtaas ka tagtay xaalkaada siduu ahaan lahaa in lagugu dhaqaalay aad u jeclaan lahayd sidaasoo kale caruurta dadeed macnaha u daryeel weeyaan waliyakhsha aladiina low tarakuu min khalfihim lowdaas hadda ficilka ka dambeeya waa tarakuu ficil maadi waay laakiin macnaha mustaqbal ahoo saas hadday kugu dhici lahayd weli kuguma dhicin ogow marka taas way yartahay marka maadi waa labadii laakiin macnihii buu mudaaric ka yahay waxaa lagu tilmaabaa laleeyahay macnihii buu mudaaric ka yahay lafdi ahaanna maadi buu ka yahay tarakuu ficil maadi weeyaan laakiin lowdii waxa la geliya waxaa weyaan wax mustaqbal ohan weli dhicin waa yar tahay waana la aqbalaa buu ku yiri waxaa ka mid eh <clears throat> qowlu shaaciri walow ana leyla akhyaliyata calaya waduuni jindalun wasafaaixu lasalamtu tasliima albashaashati awzaqa ilayha sadan min jaanibi alqabri saa'ixu wuxuu leeyahay walow ana leyla gabadhaas leyla alakhyaliya leyla alakhyaliya waa la yaqaanaa hadday salamat calaya hadday isalaami lahayd walxaal duuni anigana jandalun dhagaxyaal dhagax iga sokeeya iyo wasafaaixu dhagaxyaal kuwooda fidfidsan waay la salamtu waan salaami lahay tasliima albashaashati qof faraxsan salaamtiis oo kale awsaqaa ilayha waxaa usoo duuli lahay sadan midka oo cod celinta ah min jaanibi alqabri qabriga dhinaciisa saaixun wahwa saaixun asagoo qaylinay wuxuu leeyahay ninkaas gabadhaasa igu weyn tahay xataa anoo dhinta hadday i salaamto oo dhagaxyaal iyo caro iga koreeyaan si toos aan salaamta ugu celi lahay buu iri ama haddii xataa aniga ii suurageli wayso qabrigayga cod baa kasoo dhexbixila sada waxaa la yidhaahdaa markii meel sar iyo wax aad ku qaylisa codkaada kugu soo noqonaya codkaas soo noqonaya sada la yidhaahdaa marka wuxuu le hadii wax kal la waayo qabrigayga sada kasoo dhexbixi lahay kaasaa salaamta uu celi lahay buu leeyahy hadal jira ma ah maalaa yacni waay maalinkaas markuu qofka dhinto hadalkaas waxa weeyaan waa wax suurogali kara ma ah nabiga caleyh salaatu wasalaam wuxuu qofka markii uu meeshaas gaaro asigaa u baahanba is'aluu lahu tathbiit maalinkaas waxa waa nin maxkamad la saara marka jacayl iyo warkeeda ma jira laakiin ulajeedada waxa weeyaan walow ana leyla akhyaaliya tasallamat fiiri lowdi wuxuu geliyey wax mustaqbal dhici doono oo asiga markuu dhinto haday u timaado xaalkaas wixii ka laasimi lahay buu hadda ka hadlaya mustaqbal baa la geliyay marka taas waa yartahay baa layidhi wa hiya fi likhtisaasi bilficli kain laakina low ana biha qad taktarin wa hiya lowdii fi likhtisaasi bilficli ficilkoo lagu gaar ahaada kainay ay lamid tahay laakina low lafdiga low ah ana lafdigaas anaha qad takhtarinu bihaa inay la xiriirsataa dhici karto marka wuxuu ku leeyahay lowdaas markii la yidhaahdo ka adawaati shardi ay lamid tahay waxaan idhi inii wa akhawaatuhaa man wamaa waman wamahmaa wa ayin mataa ayaana ayna idmaa baan soo dhaafnay kulligeed waxay waxay gaar ku yihiin inay afcaashay gaar ku yihiin waataan soo markaan soo joognay baabkii la dhihi jiray ishtigaal haddii ficilkii haddii isimkii ou la xariirsado maa yakhtasu bilficli ka in waxaythuma in ficil lasoo qadaraa waajib a yaxuulu bayna dalika alismi wa bayna adawaati shardi xataa laa yatarataba calaa dalika dukhuulu adawaati shardi calaa gayri lficli baan soo nariye lowdina taas waa laakiin low waxay kaga duwan tahay anna oo min akhawaati inna ah oo mubtada io khabar galaysay low inay ku daba xerataa la arkaa marka shucuur baa dareemaysa oo kaannaha kharajat min khusuusiyatiha wa dakhalat calaa jumla ismiya sidaasay u ekaanaysaa markaasuu wuxuu ku wahiya fi lkhtisaasi wahiya lowdii fi lkhtisaasi gaar ahaanshada bificli ay ku gaar ahaada ka inay la tahay laakina low lafdiga low ah ana xarafkii ana ahay qad taqtarinu bihaa inay la xiriirsataa dhici karto low ana in la yidhaahdo taasi marka waxay noqonaysaa annana asmaa un bay gashaa an ma aha ogow anna haddii la yidhaahdo iyadana isimlay gaar ku tahay tanne ficilay gaar ku ahayd marka lamaa waqacat bacda low wadakhalat fii baabin laysa min baabiha wahuwa adukhuulu cala alasmaa sidaasay kaga duwan tahay buu ku leeyay marka fiiri markaasoo kale waxaa weeyaan walow anahum sabaruu walow anahum sabaruu xataa takhruja ilayhim low anahum sabaruu walow anahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayran lahum walow anahum araaduu lkhuruuja la acaduu lahu cudda fiiri lowdi anaa ka wada dib dhaacday aayaadkaasoo dhan ana bacda low jaaat anna marka lowdi ficilay ku gaar ahayd anna oo asmaa ku gaar ah soo dib dhacday hal macnaa dalika annaha kharajat min ikhtisaasiha am laa zaalat baaqiya waa laba madhab baa ku jirta siibaweyhi wuxuu leeyahay hadday lowdii ana ay gasho annahu maa dakhalat caleyh fii mowdici eh, rafcin mubtada bay noqonayaan oo low ana zaydan qaaimun eh, la qumtu oo marka waxay noqonaya ana wmaa dakhalat caleyh fi maxali rafcin mubtada khabarkiisana uu maxduuf yahay laqumtuna jawaabti lowdi waay marka haddii mubtada aan ka dhigno lowdi marka waa ka baxday inay ficilku gaar ahaato oo waxa ka dambeeya mubtaday noqdeen kaasiibawehi jumhuurbasriina saas qabaan qolada kale waxay leeyihiin maya saas ma aha waxay leeyihiin lowdi hadii ana gasho hiya tabqa calaa xaaliha oo marka maxaa la leeyahay anna wamaa dakhalat calayhi faacilu lficli maxduufin taqdiiruhu marka waxay noqona low habata ana zayda qaaimu laqumtu marka fiiri lowdii haddii sidaa lasoo qadara waxay noqonay inay ficilkeedii gaarku wili ku tahay gaayatu ma fi lamri ana alficla ima an yakuuna musaraxan kama taqadama wa ima an yakuuna muqadaran ka hadihi alxaala low habata oo kale marka intaasaa laga hadlaya markaasuu musanifku wuxuu uri wain mudaaricun talaaha surifaa ila lmudiyi naxw low yafii kafaa hadda ficil maadi oo laba macno lahaan soo dhaafnay ficil maadi oo baaqin calaa mudiyihi a ah iyo ficil maadi oo mustaqbal ah ay gashay labadaasaan soo dhaafnay haddii ficil mudaaric la xiriirsadane wain mudaaricun wain talaaha mudaaricun mudaaric hadduu la xariirsado talaaha iyada ou raaco surifa waa la badelayaa ila lmudiyi baa loo badelayaa yani surifa waxaa loo rogayaa ila lmudiyi naxwu qowlika waayo low yafii haduu oofi lahay kafaa waa ku filnaa lahayd mithaalkii asaaba nasiibo marka musanifku wuxuu ku leeyahay min khasaaisihaa waxaa waye anaha tasrifu almudaarica ila almudiy wa in mudaaricun mudaaric talaaha hadduu raaco surifa waxaa loo rogaa ila almudiyi maadigii naxwu qowlika low yafii haddou oofiyo kafaa waa ku filnaan lahaa fiir low yafii kafaa arrin dhacdaa laga hadlaa low ninkaa haddii ballankii hore uu ka soo bixi lahay maanta waxaanugumaan wax hori soo dhacay waay <coughs> mowqif in la qaata ay ahayd waay marka hadda ficilkan oo kadib dhaca yafi waay laakiin macnihiisa maadi waay sidaas hale waxaa lamid e eh, qowl اllahi tacaala low yuiicukum fi kaiiri min alamri lacaridtum low yuiicukum nebiga hadduu idinku aiici lahay fii kaiiri min alamri wax badan oo amarkii kamid e eh, lacaridtum waad dhibtood nebiga hadii inta lasoo maray wixii aad maanta usoo carda jirteen oo dhan hadduu idinku waafaqa dhib weyna idinku dhici lahaa marka fiiri low yutiicikum lafdigaba ha ka ahata mudaaric laakiin macnihi maadi bay ka tahay waxaa laga hadlayaa wixii nebiga hore idinsoo maray haddii wax badanoo aada soo jeediseen nebigu idinku waafaqi lahay wixii waa hore loo soo jeedi waayo nabigaa ku diiday hadduu idinku waafaqi lahay wixii adinka aad dalabteen dhibaa idinku sugnaan lahaa ayb marka lowdi waa sidaas weeyaan marka lowdi waxay qaadataa jawaab jawaabteeda waan soo sheegno imaa maadin macnan wa imaa muthbatu faاqtiraanuhu bilaami waajib low nashaau lajacalnaahu xutaaman laamta in laga tagana waa dhici kartaa oo low nashaau jacalnaahu ujaajan oo kale weeyaan calaa kuli xaal haddana waxay tusinaysaa lowdii xarfu imtinaacin taqtadii imtinaaca shardiha daa'iman lowdi shardigeeda waa waa weligeed waa waa mamnuuc low yutiicukum fi kathiiri min alamri lacanidtum fiiri yutiicukumaa shardigeedii ah ficlu shardiga ma idinku adiicin waay low qaama zaydun hadduu istaagin laqumtu ma istaagin qaamadiyaa maqan waxa ayda la xariiro ficli shardigeeda daaiman mumtanic waay laakiin jawaabteeda ma aha dad badana waxay leeyihiin eh, eh, waxa mumtanica waa jawaabta maya u fiirso low qaama zaydu laqumtu maanta liannahu lam yuujad qiyaamu zaydin falam yuujad qiyaamuka marka ficlu shardigeeda weligeed mumtanic waay sidaasaa la yihahdaa lowdi markaasuu musanifka wuxuu ri eh, baabka ku xiga amaa walowlaa walowma amaa walowlaa walowma amaa ka mahmaa yakun min shayin wafaa litilwi tilwihaa wujuuban ulifaa waxaan galaynaa meeshaana amaa iyo lowlaa iyo lowma iyo wixii ayaga la macnoho noo imaan doono markaasuu wuxuu ri amaa lafdigaas amaa ah ka mahmaa yakun min shay inay la mid tahay wafaa wafaa walfaau fadine ulifa waa la ogaaday litilwi tilwihaa midda ayada raacayo midka sii raacayo wujuuban ina si waajibnimo ah marka ugu horeysa musanifku waxau noo cadeeyey amaa inay xarfu shardin ay tahay sidii mahmaa oo kale mahmaa tatinaa bihi min aayatin litasxaranaa biha famaa naxnu laka bimuminiin mahmaa waana soo dhaaftay min adawaati shardi bal min aqsaam alatii tajzimu ficlayni in nagu soo dhaaftay baan ognahay markaasuu ku yiri amaana lamid eh. amaa lafdigaas amaa aka mahmaa yaku min shayin oo iswadato yay lamid tahay oo waxa qowlka raajixa ah hiya naaibatun can adawaati اshardi wa jumlati shardi sidaas waa marka hadda mucribiinta waxay leeyihin amaa xarfu sharطin wa tafsiilin qaar wa towkiidin ay ku darayaan amaadi xarfu sharطin wa tafsiil in la yihahdo xaqiiqada waxaa amaa naaibatun can adawaati shardi wa ficli shardi saas in la yihahdo walidaalika musanifka fiiri waxay lamid tahay buu ku yiri mahmaa yakun min shay inoo iswadato mahmaa oo adawaadki ah iyaku min shayin oo ficlu shardiga labadii yay la macno tahay bimacnaa anaha taquumu maqaama adawaati shardi wa ficli shardi sidaas waay <clears throat> marka min baabi tawasuci watashiil yaa amaa xarfu shardin wa tafsiil loo yihahda laakiin waxay tahay xaqiiqadeeda amaa adawaat eh, amaa can adaati shardi wa ficlihi in la yidhaahdo xaqiiqada saasay markaasa wuxuu ku yiri wlfa wafaa bimacnaa walfaau fadi ulifa waa la ogaaday an yakuuna muqtarinan litilwi tilwihaa midda ayada raacaya midka sii raacaya in la geliyo waa la ogaaday wujuban waajibnimo fiiri hadda haddaa tirahdid amaa <coughs> famunطaliqu amaadi waxaa raacsan zayd waa tilwigeedii tilwi tilwigeedina waa maxay munطaliqunti waay marka midda ayada raacsan fadi ma gelayso waxay gelaysaa midka ayada soo raacay midka sii raacay fadi gelaysaa taas waxaa loo daliishtay fadaas inay amaadi ay inay adawaatu shardi ay tahay waxaa loo ogaaday luzuumu faai aljawaab fii fii madkhuulayha wixii ayada ka dambeeya fada ay galayaan inay amaadi shardi faa'idaynaysa ama naaiba can adawaati shardi waxaa laga ogaaday daa'iman fabaa waxay imaanaysaa fi axadi macmuulayha asalkeedina waxay ahayd lagu yiri amaa fa zaydun munطaliqun in saasay asalkeedi ahayd oo jumladan oo fa zaydun munطaliqun waa jawaabu shardigii waay ah. maadaama amaadi ay naaib ka tahay adawaatu sharti iyo ficlu shardi oo dhan baa la goy idaa naaibka ah haddii ficlu shardi la goy maxaa soo haray <coughs> jawaabu shardigaa soo yaay ahayd inay macnaha eh, fadi gasho fadana waxay ka gashaa awalka markaan liannahu jumladan ismiye waayo amaa zaydun fa muntaliqun jumlada hadday ismiye dhacdo hadday jumla ismiye ay jawaab dhacdo fa in lala xariiriya waajib eh waataan suna wain yamsaska bikhayrin fahwa calaa kuli shayin qadiir marka inay zaydka hore gashay ahayd baa layidhi zaydka hore inay gasha bay ahayd laakiin maxaa dib loogugu mari baa laysku haysta waxaa la sidayna u muuqanin adawaatu shari adawaatu shardi oo jawaabteedii mubaasharan ula xiriirto sayna u muuqanin yaa zuxsixat ilfaau ilaa maa bacdaha oo waxaa la yihi markaa amaa awalkeedu amaa fa zaydun munطaliqun ay noqon lahayd markaasaa fadiidi waxaa loo dib mariya khabarkii mubtadihi lama gelinin waxa weeyaan waa iska tafriicaad ama tawiilaad iska weyaan laakiin carabtii ayada markay saas isticmaalaysay wax weydii jawaab ma jirin wawajaduu lisaanahum haakada muطabaqan lakina naxwiyin yuxaawiluun an yucaliluu maa facalathu اlcarab likay yakuuna macnan mustasaaqan mafhuuman ulajeedada intaas waay laakiin nin intaa la weydiye ma jirin calaa kuli xaal fadaas macmuulaadkeeda qeybka galaysa waxay daliil u tahay amaadi inay shardi tahay ama naaiba can dawaati shard inay tahay markaasuu ku yiri amaa lafdigaas amaa kamahmaa yaku min shayin oo iswatay ay lamid tahay walfaau fadine ulifa waa la ogaaday maqruunan xaalu yahay iska soo qadara litilwi tilwihaa midka ayada raacsan midka sii raacsan inuu la xariirsadaa la ogaaday karto ayib marka hadda bal u fiirso fa ama alyatiima falaa taqhar fa amaa man acطaa wاtaqaa wasadaqa bilxusna fasanuyasiruhu fiiri fa amaadi haddaad aragtid fa baa daa'iman sidaas u daba taalo fadaas markay timaadane wixii ka dambeeyo macmuulaadkeeda fa baa galay hadda fa amaa man haddaad tirahdee mantii isimay noqotay isimay gashay fa amaa amaa zaydun ay lamid tahay sidaasoo kale fa ama alyatiima falaa taqhar isimoo yatiima ay gashay marka waxa weeyaan jawaabtii waa maqanta ficlu shardigii waa maqan yahay waa saas waa markaasuu musanifku wuxuu iri waxadfu dilfaa qalla fii natrin idaa lam yaku qowlu macaha qad nubida waxadfu dii midaan la xadfo alfaai fada qala waa yaraaday fii nathrin kalaam aan shicir ahayn fadi aan lahayn waa in wujuub ahaan ou u gala axadu macmuulaatiha in u gala in la gooyo waa yar tahay idaa lam yaku hadii uusan ahayn qowlu qowl qad nubida kii la tuuri macaha maca alfa wuxuu leeyahay kalaamka hadduu nadmi yahay daruuraad badan uu leeyahay oo markuu shicir yahay laakiin hadii nathri ou yahay kalaamkii nathriga ahaa oo caadiga ahaayoo la firdhiyay weeyaane fada in laga gooyo waa yartahay oo fadi in la sheegaa waajib ah ko laakiin hal xaalaa la ogol yahayoo haddii fadi ay gasha qowl oo qowlkii ay gashay ayada la ysla tuuro waa la ogol yahay fadi inay dhacda fi nasri markaa saas waxadfu dii midaan in la xadfo alfaai oo fada diida hadana dilfaai fada midka u saaxibka ah ha dhihin oo macnaha sidaas haddaad tidhaahdid waxay noqonaysaa wax fadi lagama hadlayo wax kale tan hadda fadiyaa laga hadlaya wa xadfu dii midaan in la xadfo alfaayi oo fada a qalla waa yaraada fii nahrin hadalkii nafriga oo nadmiga aan ahayn uu ku yaraaday goorma u yaraaday idaa lam yaku haddii uusan ahayn qowl lafdi qowl qad nubida lala tuuray macaha iyada macigeeda lala tuuray haddii uusan jirin in la gooyo waa yar marka waxaan ka fahmnay koow horto fadi haddii nahri ma nadmi hadday gasho fadi in la goyn karo waa laga fahmay bikahra liannahu eh, shicirka xaalaad buu leeyahay wa min dalika qowl faama alqitaalu laa qitaala ladaykumu walaakina sayran fii ciraadi lmawaakibi wuxuu ri faama alqitaalu qitaalkii laa qitaala ladaykum hadaan haddaan ka hadalna dagaal dagaal haddaan ka hadalna dagaal ma haysiin walaakina sayran baad haysaan socod dadka dagaalka u socda inaad dhinacooda socotaan waad kari kartaan bimacnaa anakum tukahiruuna sawaad laakiin in dagaal la galo maya taas adinkii shaqadiina ma ah buu dad oo fuliyaal baa tihiin ayib marka fiiri fa ama alqitaalu falaa qitaala ladaykum saasay ahayd oo kan hore kan ku xiga alqitaalu waa kii koobaad kan ku xiga oo laa qitaala ah inay gashay ahayd laakiin maadaama nadmi ou noqday waa la ogolaaday in meesha laga gooy marka nasriga u kaalay nariga hadaad u timaadood waxa weyaan in kaana macahaa qowl wa ima an laa yakuuna macaha qowl hadii qowl meesha uusan joogin in la xadfo ma ah waataan soo sheegno faama alyatiima falaa taqar wa ama asaaila falaa tanhar waa kaasaa tilwi tilwiha ah, fadi saasay ugu jirta laakiin qowl hadii lala xadfo waa banaan tahay baa wa min dalika qowl اllahi tacaala faama aladiina swadat wujuuhuhum akafartum bacda iimaanikum fa ama aladiina kuwii iswadad wujuuhuhum wajiyaalkooda ay madoobaatay akafartum ma kufriseen bacda iimaanikum iimaankiina gadaashiisa marka fiiri macnihii hadda waxaad dareemaysaa jumla oo kalaamkiina mafhuum laga fahmi kara meesha inay ka maqan tahay fa ama aladiina iswadad wujuuhum fa fadi waa go لأنه tahay liannahu waxaa lala gooyey qowl baa lala gooyey oo fa yuqaalu lahum akafartum bacda iimaanikum taas waa badan tahay baa layidhi waxaa jiran haddii nasrigii iyadoon qowl oon lala goynina in la gooyo waa dhici kartaa laakiin bikara hadii qowl uu yahay laakiin qowl hadii la waayo qala waxaa laga tiri baa layidhi oo laga mid dhigay qowl nabi sal allau aleh wasalam amaa bacdu maa baalu rijaalin yashtarituuna shuruuda laysat fi kitaab illaahi sidaas baa saxiixu lbukhaari ku soo aroortay riwaayad min ariwaayaat waay amaa bacdu maa baalu rijaalin maxay yihiin yashtariuuna shuruudan shuruud shardinaya laysat fi kitaab illaahi marka shardiga oon ilaahay kitaabkiisa ku jirin baatil waa walow miata shardinba ha noqde fiiri marka amaa bacdu maa baalu rijaalin asalkiisi waxay ahayd kamaa fii bacdi riwaayaat amaa bacdu famaa baalu rijaalin liannahu taabiceedii bacdu waay taabici taabiceedii oo maa baalud inay gashay ahayd wamaca dalika waa dhacday marka waxaa laleeyahay luqa ahaan waa ku saxiix laakinaha waa yar intaas keli a lowlaa walow maa yalzamaani اlibtidaa ida imtinaacan biwujuudin caqadaa markaasuu uri musanifka lowlaa iyo walowma yalzamaani اlibtidaa mubtada inay galaanay laasimayaan goorma waaye idaa caqadaa hadday xiraan imtinaacan mid reebtoomay biwujuudin mid jooga hadday ku xiraan haddana wuxuu maadaama amaa uu kasoo baxay baabkana amaa walow walow maa uu ahay labadii buu ka hadlaya markaasuu wuxuu ku yidhi lowmaa iyo lowlaa laba isticmaalay leeyihiin an yakuuna daallayni calaa imtinaaci shayin liwujuudi gayrihi shay baa reebtoomay sabab wixii u reebtoomayna meesha ay joogaan ida imtinaacan biwujuudin caqadaha w hadday saas dhacdo weligeed mubtadahay geli haynayaan ayib waxa weeyaan haday idaa dala cala imtinaaci jawaabihima liwujuudi taaliihima fayktasaani biاljumal اlislimiya waay lowlaa antum lakunaa muminiin fiiri hadirtaan qoladan iimaankoodii waa la waaye jawaabti waa la waayay waxaa jawaabti loo waayay liwujuudi maanicin antum taas waay lowlaa antum adinka haddaad ahaan lahayn lakunaa muminiin laakiin iimaankii waa wayne liwujuudikum antum ida mtanaacan biwujuudin caqada idaa dala cala imtinaaci shay liwujuudi gayrih iimaankii waa la waayay dadkan oo kufriga madaxda u ah yaa sabab dadkooda waxay ugu noqdeen iimaanka inay ka reebaan walidaalika waxay ku calaacani doonaan rabbanaa inana aطacnaa saadatanaa wa kubaraa'ana faadaluuna sabiila dad badan oo mustadcafiin ah oo dadka ahlu baadilka gurbaanka ugu tumay waxa weyaan waxay u malaynayaan inay ayaga hadii kuwaas hadii dhibi yimaadina kuwa ugu yeeray inay ku khaas tahay haddii kale waa lagu ciqaabaya ninka taabica masuuliyad uuliyad buu leeyahay matbuucane oo la raacayne dembigiisana gooni u leeyahay dadkuu dhumine dembigoodina waa leeyahay asiga kaas intaasuu dhaafa laakiin kuwan ducafada ah laa yakuunu tabaiciyatuhum ligayrihim fi lbaili laa yakuunu cudran abadan ilah anaga waxmaan ogeyn lagaa yeeli maayo ilaahay caqli buu kuu seeyey rasuul buu kuu soo diray diintii baa wax ka fahamtay nin aad maanta dhan daba socotid oo diinti kaa taxriifinayo inaad tiraahdid asiga un bax waa ci yaqaana caqligaada inaad ka shaqaysiisid haddana dad gaar leh weliga aadan ku xirnaan an tasmaca min dalika shaykh wa min haaulaai shabaab wa min gayrihim xataa yatabayan laka alxaq laakiin qole keligaan umbada wadaya lagaa yeeli maayo waxaad leedahay marka lowlaa zaydun hadduusan ahayn la akramtuka waxaa wey niyo aniga waan ku karaamay lahay laakiin zayda maanta meeshaan jooga asiga daraadiisaan cidna waxba u siinayn marka waxaa waay imtanaca alikraam liwujuudi zaydin saas waay ayib waa markii ay ay tusinayaan idaa dala cala imtinaaci shayin liwujuudi gayrihi waa waa labadaas macno waa tan uu musanifka hadlaya lowlaa iyo walowmaa yalzamaani alibtidaa mubtada ay weligood gelihaynayeen waa goorma idaa caqadaa hadday isku xiraan imtinaacan diidmo biwujuudin diidmadii waxaan la diiday waxaa loo diiday liwujuudi hayrihi waata hadda aan soo miithaalinay taas waxa weeyaan marka isimka gadaasheedu dhaco muxuu noqonayaa markaas isimkaas waxaa weyaan sidaan hore u soo sheegnay mubtada weeyaan khabarkiisana aan weligiis la sheegaynin fiir hadda lakunaa muminiin antumti waa mubtada lakunaa muminiin jawaabtii lowlaa waay khabarkii aaway lowlaa antum mawjuuduuna lakunaa muminiin mawjuuduuntaas ayaa khabarkii marka khabarkeeda weligeed waa la xadfaa taas weyaan waa hal macno waay lowmaa ayadana waa lamid oo waxaa weyaan hadda fiiri macnaha sida lowlaadi low maa zaydun la akramtuka haduu zayd ahaan lahayn hadduu zayd ahaan lahayn waa ku karaamay lahay aad leedahay sidii lowlaa zayduna unbay la macno tahay ayib wbihima taxdiida miswa halla allah alaa wa wliyan hal ficlaa wuxuu ku yidhi wamisooc bihimaa labadoodii lowlaa iyo lowmaa ataxdiida taxdiid macnaha boorin ku gaaryeel wa hallaa hallaana taxdiid ku gaaryeel allaa taxdiid ku gaaryeel alaa taxdiid ku gaaryeel wa awliyanha afcaasha ah xuruuftaasoo dhanna waxaad la xiriirsaa alficla marka waxaa lagu leeya isticmaalkii labaad uu kaaga hadlaya markaasuu lowlaa iyo lowmaa intuu soo qaatay markay taxdiid faa'iideynayaan iyo wuxuu la xariiriyay adawaadkii kaloo taxdiid faa'iideyn lahay oo dhan markaasuu ku yidhi mis sooc bihimaa labadoodii iyo wahallaa i allaa wa allaa i alaa ataxdiida macnaha ku gaaryeel waaye saas hadday ay dhacdo isticmaalkii labaad waaye hadday ay taxdiid faa-ideeyaan oo imtinaac liwujuudi shayin imtinaacu shay liwujuudi gayrihi usan ahayn wa awliyanhaa marka adawaadkaas o dhan waxaad la xarisaa alficla haddii lowlaa iyo lowmaa iyo halla iyo allaa iyo ala shantaas taxdiiday ay ideynayaan hadday taxdiid oo boorin ay faa-ideeyaan ku gaaryeel hadday imtinaaca shayin liwujuudi gayrihi lowlaa iyo lowmaa ku gaartahay kuwaas kuwaas markaa ismaa la gelinay laakiin hallaa iyo allaa iyo alaa kuwaas weligood taxdiidle ay ku gaaryihiin laakiin lowlaa iyo lowmaabaa waxaa laga yaabaa marna taxdiiday faa'iideeyaan marna yadulaani calaa imtinaaci shayin liwujuudi gayrihi ayagaa kaga duwan sidaas marka waxaad leedahay lowlaa darabta zaydan zayd inaad garaacda maanta maxay ku fiicnaan lahayd booriin waay yacni idrib zaydan ay kala macno tahy walowmaa qatalta bakran waxaa weye waxaa haboonaan lahayd inaad dishid bakr saas oo kale waa kaasaa oo sidaa weyaan qur-aankii ku soo arooray lowlaa unzila calayna almalaaikatu yaa yiraahdeen hadii maxaa malaaig hadii nagula soo deji waa kuu rumaynaya nabi maxamedo laakiin adigoo kaligaa socoto waxba kuuma rumaynayn low maa taatiinaa bilmalaaikati lowmaadi waay low maa taatiinaa bilmalaaikati haddaad noola imaan lahayd boorin waay noola imaan malaaig waa marka hadalkaada aada noo sheegaysa ictibaaraan siinaynaa sidaasay ujeedaan ayib marka khulaasat lqowl adawaadkan haddii ay ay taxdiid faa-ideeyaan afcaalay galayaan ka qowli اllaahi tacaala oo kale falowlaa nafara min kuli firqati minhum طaa'ifatu liyatafaqahuu lowlaa nafara bimacnaa liyanfir ay ka dhigan tahay marka sidaas baa waxaa laleeyahay iyo lowlaa labadaas macno leedahay waxaa kuu xadidayane jumlada ay gashay maba iskumaba keeni karta lowlaa lowlaa dakhalta beyti haddaan ku iraado inay taxdiid tahay waa iska muuqata lowlaa anta lowlaa anta la akramtu طalaba haddaan idhaahdane inay imtinaaca shayca liwujuudi gayrihi tahay waa iska muuqata marka jumlada ay gashay hiya alatii tuxadid macnaa lowlaa walowmaa waqad yaliiha smun bificli mudmari culliqa aw bidaahiri muahari hadda waxaan soo sheegnay inay lowlaa iyo lowmaa hadday taxdiid faa'iideeyaan inay ficilku gaariga noqon karaan lakaasuu wuxuu ku leeya waxaa dhici karto ayagoo taxdiidna faa'iideyna isim inuu ka daba dhaco laakiin isimkaas xaqiiqa ahaan ficil muqadar ahaa ka horeeyo ficilkaasay igana galeen wuxuu ku yihi waqad yaliiha adawaadkaas inuu la xiriiraa dhici karto ismun inuu la xiriiro isimkoo bificlin mudmarin <clears throat> macmuulun loogu culliqa dheh isimkoo culliqa lagu xeray bificlin ficilkoo mudmarin la qariyey aw bidaahirin lagu xiray muaharin dib loo dhigay macnaha khulaasat qowl wuxuu ujeedaa haddii lowlaa iyo wixii ka dambeeyo taxdiidka faa marka qaarkeed lafdi ahaan isimaa kala xariirsado laakiin isimkaas xaqiiqadiisi macmuul lificlin mudmarin ficil qarsan yaa meesha ku jiro wabitaali lowlaada waxay gashay ficilkaas isimkan ma ayna gelin kow ama ficil mutaakhir ah laakiin maxaluhu taqadum uu yahay oo isimka macmuul mutaqadim u yahay yaa dhici karta inuu la xariirsado marka hada laa yukhriju can kowniha khaasa biاlafcaali ida afaadat الtaxdiid gaayatu ma fi اlamri annahu qad yaqtarinu biha lafda ism min alasmaa walakinaha mafsuula taqdiira ima liana dalika اsma macmuul lficli mutaakhir wadalika alficlu huwa aladi xaqiiqata waqac bacda lowla io amhaaliha aw ana hunaaka ficla muqadara huwa اladi اtaصlat bihi hadihi اadawaat intaa kaliya loo jeeda waqad yaliiha smun waqad yaliiha adawaadki inuu la xariiro shanta ahayd ismun isimkoo culliqa lagu xeray bificlin ficilko macnaha macmuulu bificl culliqadaas hadda shicirku ku qurxinayaa laakiin macmuulu bificlin mudmarin ficil qarsan buu macmuul u yahay aw bidaahirin buu u yahay daahirkoo muakharin dib loo dhigay mithaalkaad ka fahmaysaa waxa uu leeyahay wuxuu leeyahay ka qowli shaaciri hal ataqadumu wاlqulubu sixaaxun alaana bada lajaajatii talxuunanii hal ataqadumu wاlqulubu sixaaxun hadal fiicanoo macno la waa abyaad xikma lahaa jirto nin ba waxaa la yidhi intay nin wax dhacdhaceen buu markaa ku dagaalamay ou ka qayliyay arintii asiga ahayd markaasuu yihi alaana ma hadda bacda lajaajati markan dood dheer gali maa talxuunani aad igu ilxaaxinaysaan inaan wixi isaga tanaasulo hal taqadumu hadalkan oo nasiixada maxaad usoo hormari wayseen walxaal qulubu sixaaxun quluubtina ay fiyowdahay fiiri halla oo adawaatu taxdiid ah oo in ficil gasha ay ahayd yaa taqadum oo isimaa galay markaasaa waxaa la yidhi taqadumkan wain kaana muqtarinan bihalla lafdan laakinahu mafsuulu canha taqdiiran لأن almacna waxa weeyaan halaa kaana halaa kaana hada ataqadumu wاlquluubu sixa kaana a meesha ka maqan marka taas baa waxaa laleeyahay hiya alatii muqtarina biadawaati alla halaa kaana da taqadumu hadalkan hadda maanta aad ii sheegteen shalay maxaa iigu sheegi waysa intaanan dadki isku xumaanin saas weeyaan ayib markaasuu wuxuu leeyahay ama halaa wujida taqadumu halaa kaana taqadum taqadumu kaanada haddii eh, ay tahay laazim waxa weeyaan wujid oo kale waay halaa kaana taqadumu taqadumkan oo macnaha nasiixadan aad io hormarinaysaan maxaa hore loogu heli waayo waxaa lamid ah qowl shaaciri tacuduuna caqra niibi مجدكم بني bani dowtara lowla lkamiya almuqanaca uu yiri waxa weeyaan tacuduuna waxaad ku tirinaysiin caqra niibi halaha waayeelka ee gowracitaankiisa afdala majdikum aad ka tirinaysiin sharaftiina mida ugu badan banii dowtara yaa banii lowla alkamiya ninka asturan almuqanaca ee maxaan ku iraahdaa mulathamka ah haddaad ka tiri lahaydeen yaa idin fiicnaan lahayd buuri yacni qolo wuxuu leeyahay markaad ammaantamaysiin annaga deeqsi aan nahay adle deeqsigiinana xataa deeqsi oo macno lama ah yacni halaha musinaka macnaha geela oo duqa ah yaa dadka u gowraci taagan niibka waxaa macibaa asalkeeda la yidhaahdaa hasha markii duqowdo oo ay maciigeeda ilaahu ay maci ridanin oo kale ay joogto yaa waxa weeyaan yaa laleeyahay niib la yidhaahda annaaqat lmusina yaa la yidhaahda marka hal qawaar ah inay dadka u gowracidaan ya waxaad ku tirinaysiin waxaad ugu fiican ma waxa idinkuga fiican aad ka dhigaysiin laakiin taas waxaa ka fiicnaan lahayd inaad ku ammaantantaan nin markii dagaalka la galayo mutakaminun bisilaaxihi mutaqanicun biduruucihi ninkaas inaad ku ammaantantaano dadkaasaan leenahay inaad tirahdin ay ahayd taasaa waxa weyaan majdiga sharafta taasaa la yidhahda tacuduuna waxaad ka tirinaysiin caqla geela macnaa duqda a ah, gowricitaankeeda yaad afdala majdikum sharaftiina kan ugu fadli badan aad ka tirinaysiin bani dawdara yaa bani dawdara lowla alkimiya lowlaa tacuduuna alkamiya ninka hubkiisa ku asturan almuqanaca cambuurbiroodkiisa iyo hubkiisana ku asturan hadaad ka tirin lahaydeen kan idinkugu fiican taasaan idinku buurinaa buuri lowlaa alkamiya fiiri lowlaadii oo taxdiid hada faa'iidaynayso oo ficil inuu kadib dhaca ahayd yaa isim alkamiya oo kadib dhacay markaasaad leeyahay kamiyadan hadirtaan aad u jeedaan waa macmuul lficli maxduufi taqdiiruhu lowlaa tacuduuna alkamiya almuqanaca sidaas waa cibaarada taasay keenaysaa baa layidhi ayib waxaa lamid e eh, taas ou bidaahirin muaharin hadaa tira lowlaa zaydan darabta haddaan ku iraahdo lowlaa zaydan darabta hadda zaydantaas waxaa laleeyahay waa isim lowlaa oo taxdiid ahaana gashay laakiin isimkan zaydanka ah waxa weeyaan waxaa macmuul u yahay ficil mutaakhir aw bidaahirin mutaakhirin ficil maxduuf maanta ma aha zaydan waa mafcuulu bihi muqadam darabta ficli faacil waay marka ficilkan io faacilka wain kaana taahara lafdan laakin rutbatahu mutaqadima cala lmafcuuli oo lowlaa darabta zaydan ay asalkeeda iska ahayd marka maa huwa mutaakhiru lafdan laakinahu mutaqadimu rutbatan asoo meeshi joogou lamid yahay wahwa alfaasilu bayna lowla wa zayd wallahu aclam sala allah wslama cala nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin